الحمdu للh نحمdه ونستعينه ونستغفiره ونعوudu باللh min شhروuر أنفusina ومن سيئaaتi أعmاalina maن يهده الlه falaa مضل لh وmaن يضلل falaa hadiya لh وأشhهadu أn laa إلaaha إlا الlh وaxdah laa شharيika لah وأشhهadu أنa محamdا cabdه وrasuuله اllهma صل عlى محamdi وعlى آlih وأصxaabih وmaن تبcahm بإحsaan إlى yوم الdيn أmا bعd وآلة الطريف ألف من يريد طريف كبد مذهب قال الكبيد وقال قوم إن الله وقال قوم إنها لم فقط إذا لف الوصل متى تترج سقط وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صد الإشكال فهي ثلاث ما لهن الرابع ماض وفعل الأمر والمضارع فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماضي بغير اللبس وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سارى وبان عنه والأمر مبني على السكون مثاله احذر صافقة المقبول wainta lahu alif walaamu faksir waqul liyaaqumi lgulaamu wain amarta min saca wamin hada faasqid ilxarfa alakira abada taqulu ya zaydu qdu fi ywmi alaxad wasca ila alkhayraati luqita arashad wa aalatu tacriifi macrifaynta aaladeeda al weeye faman yurid qofkii doonaya tacriifa kibdin beer la macrifayntiisa beerkaasoo mubhamin la qariyey qaala wuxuu yidhaahdaa alkebida beerkii wa qaala qowmun qoomaa waxay yidhaahdeen innahaa ina aalata atacriif macrifaynta aaladeedu allaamu waa laamta faqad ku kaaftoome id ile alifulwasli xidhiirka hamsadiisa mataa waktigii tudraj lala xidhiidhiyo hamsadaas bimaa qablaha waxa ka horeeya saqada huwa alifkaas waa dhacaa wa aalatu tacriifi macrifaynta aaladeeda al al weeye aaladda wax lagu macrifeeyaa waa al faman yurid qofkii doonaya tacriifa kibdin kabdin beer la macrifayntiisa beerkaasoo mubhamin la qariyey oo nakiraa qaala wuxuu yidhaahdaa alkabida beerkii halkan wuxuu uga hadlaa shiiku isim awal nakiro ahaa marka la doonayo in la macrifeeyo aaladda lagu macrifeeyaa maxay tahay wuxuu yidhi waa aalatu tacriifi macrifaynta aaladdeeda aaladda isim nakiraa lagu macrifeeyaa al weey al oo iswadata kelmadda carabiga markay laba xaraf tahay nudiqa bilafdihaa magaceeda looguma dhawaaqin lafdiga lagu dhawaaqa al ala leeya hadda dhihi mayno alif walaanu dhihi mayno ah, alif walaanu sax maaha in la yidha marki lagu dhawaaqa waa in la yidhaha al lafdigeeda lagu dhawaaqa haday hal xaraf tahayna nudiqa bismiha magaceedaa loogu dhawaaqa alif keligiisa w alalifu ala leeya allaamu albaau ala leeya marka al oo iswadata wey kaas waa madhabka khaliil ibnu axmed iyo ardaygiisa siiba weli labadooda madhabkaas qabaan labadooduba waxay qabaan isimka nakiradaa marka la macrifayna waxa macrifeeya waa al oo iswadata oo hamsada iyo laamta labaduba waxbay macrifeeyaan ayaga dhexdooda khilaafa u dhaxeeya oo khaliil ibnu axmed wuxuu qabaa waxa wax macrifayna al weeye hamsaduna weliba waa hamsatulqad welidaas saas daraadeed marka lagu dhawaaqayo waa la fadxiya hamsatul waslina waxaa la yaqaanaa in la kasriyo marka wuxuu leeya waa hamsatulqaci oo hadday tahay hamsatulqaci maxaa loo xadfaa layd marka hadalka la wasliyo oo waxa ka horeeya iyo wax ka dambeya laisku qabto wuxuu yihi waa likasrati isticmaal isticmaalkeedii inta farihii ka batay aa la iska tuuray markaas siiba weyna wuxuu leeya ha al oo iswadataa wax macrifayda laakiin hamsadu waa hamsatulwasli intaasaa udhaxay faman qofkii yurid marka doonaya tacriifa kibdin facil isimka ku socda saddexaa ku bannaan waxa weeyaan in la yidhahdo facil ficilu facal sida kibdin kabdin kabid kelimatun kelmatun kilmatun fakhidun fikhdun fakhdun saddexdaba ku bannaan laakiin hadda beytka marka ku waxaa ku banaan kbid iyo waxa w kabdun iyo kibdun wasinkaa la ilaalina labadaasa la qaadaya kbid lama dhihi karo kbidka dambena waxa w alkabidu bikasri tii saddexaada loo isticmaala wasinka lagu ilaalina mid walba qofkii marka doonaya ism nakira inuu macrifeeyo oo aalatu tacriif geliyo ism nakira waxa weya al oo iswatuu gelinaya faman yurid qofkii doonaya tacriifa kabdin beeh la macrifayntiisa beerkaasoo mubhamin la qariyoo nakira beer nakira la sheeg oo qofaa wuxuu yidhi ishtaraytu kibdan beeraan soo gaday maanta qaala qofkaas wuxuu yidhaahdaa alkabida akaltu lkabida ana beerkiiyaan cunay ah, ishtaraytu kibdan beeraan soo gaday akaltu lkibda aladi ishtarayta marka alkabida uu leeyay sidii rabbi uu u yidhi kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan facasaa fircawnu rasuula facasaa fircawnu alrasuula fiiri kamaa arsalnaa sidaan ugu dirnay ilaa fircawna rasuulan rasuul nakira wey markaasaa ilaahay qeexay wuxuu yidhi facasaa fircawnu alrasuula saasuu leeyay wa qawmun qoomaa waxay yidhaahdeen wa akfar saciid ibnu muscide tilmiidu siiba weyhi wa shaykhu ljarami ardaygii siiba weyhi wey afar kan siiba weyhi ardaygiisaa loola jeedaa naxwoleydu waxaa la yidhi ilaa saddex iyo toban afashay qabaan laakiin badanaba hadday la ilaaqo waxaa loola jeedaa saciid ibnu muscida kaasaa loola jeedaa wa qaala qowmun qoom ah waxay yidhahdeen waa nin imaamuhu weyn oo xagga luqada caan ku ah marka qoomka waxaa laga cabira waa asaga iyo atbaacdiisa wa qaala qowmun qoomaa waxay yidhaahdeen innahaa aalatu tacriifku allaamu waa laamta faqad oo kali ah amase faqad way ku filan tahay oo tacriif ayadaa ku filani waxa weeyaan qowlkaas waa qowlka akfash uu qabo akfash wuxuu leeyahay aalatu tacriif waa laamta keligeed maxaa hamsada loo keenaa la yidhi laamta markii la dejinayo iyadoo reebana la dejiyey wjtunibeed hamsat lwasli litamakuni min alibtidaa'i bisaakit hamsadan waxaa loo keenay si loo ay u suurto gasho in lagu dhawaaqo xaraf reeban maxaa yaele carabiga waxaa mamnuuc ka ale ah xaraf reeban in hadal laga bilaabo carabiga mamnuucay ka tahay xaraf reeban hadal cid ku bilaabi karta ma jirta kelimad carabiga ah, dadka yaqaana sawaaxiliga iyo laga helaayena xaraf reebanoo hadal lagu bilaabay iyaga yaqaan say u bilaabeen laakiin luqada carabiga suurtagal ma aha ah, ma dhici karto xaraf reeban inaad hadal ku bilowda maba suurtagalba ma aha waa mustaxiil hmm. aamus camal wey sukuunku marka maadaama laamta xarfu taxriifka ahu markii la dejiyey ay reebaneed waxaa la sameeyey hamsatul wasfiya jiitay litamakuni min alibtidaai bisaakini si ay u suurto gasho loo makansado marka hamsada saasaa loo keenay uu leeyay dliilna wuxuu ka dhigtay wuxuu yidhi idcille alifulwasli alifta maanta wuxuu la jeedaa waa hamsatulwasligii ogow hamsatulwasligii alifka u isticmaalay idcille alifulwasli hamsatulwasliga mataa tutraj mataa waqtigii tutraj hiya aliftaas lala xidhiiriyo maa qablaha waxaa ka horeeya saqada alifkaas waa dhaca wuxuu yidhi waxaa ku tusaya inaysan aalatu taxriifka iyadu ka mid ahayn haddii hemsadaas laga hormariyo hadalka ka horreeya fiili washamsi aad leeda hadda waawaad ka hormari soo maaha washamsi hamsadii lagu dhawaaqi maaha wاllayli wاduxaa marka waxay tusaydaa maadaama markii hadalka ka horeeya iyo laamka laysku qabto ay dhacaydo xagga qira ahaan inaysan aalatu taxriifka ka mid ahayn idcille alifulwasli ay hamsatulwasl wey hamsatulwasliga oo laamta ka horayda mataa waqtigii tutraj hiya alifta lala xidhiiriyo bimaa qablaha waxaa ka horeeya saqada alifkaas waa dhaca marka kaasuna waa madhabka saddexaad afar madhabaa marka meesha ku jirta qowlka koobaad waa qowlka khaliil ibn axmed oo al oo iswadata ayaa ah adaatu tacriif hamsaduna waa hamsatulqadci qawlka labaadna waa qawlka sibawey oo ah al oo iswadabtaa ah adaatu tacriif hamsaduna waa hamsatlwasli qawlka saddexaad oo ah qawlka akfash oo ah laamtoo keligeeda ayaa ah adaatu tacriif hamsadana waxaa loo keenay liltamakuni min alibtidaa'i bisaakit madhab afraadaa jiro oo laga soo naqliyey almubarad abu cabaas almubarad abu cabaas almubarad wuxuu yidhi hamsada keligeedaaba ah adaatu tacriif maxaa laamta loo keenaa layidhi markaasuu yidhi waxaa loo keenay laamtan farqan baynahaa wa bayna hamsati listifaan in lagu kala saaro hamsadan oo hamsatu tacriifkaa iyo hamsada oo hamsatu listifaanka farqan baynahaa wa bayna hamsati listifaan saasaa loo keenay oo laamta u taaganta ee waxa wax macrifayna waana hamsada keligeed waa abu cabbaas almubarad qowlkiisa afartaas qowlaana ku jirta almarka kalaamka carbeed markay ku jirto laba loo qaybiyo aar mid waxaa la dhaha zaaida alzaa'idaat waa midda gasho asmaada macrifada sida ismka calamkaah oo kale alcabaas aa la ihahdaa alyaziid oo kale alwaliid ra'aytu lwaliida bna lyaziida mubaaraka shadiida biacdaa'i اkhilaafati kaahinuhu ah, sidaa haacir shaacirkii kadaabkaa u jiray sheikh ayagu shaacirkii kadaabkaah wuxuu yidhi maxaa ninkaan nin kayrlaaw ah ninkaanu ammaanayo nin boqor u ah ra'aytu waxaan arkay yidhi alwaliid ibnu mubaarak maxaa nin la berdiyey mubaarakna maahayn ninkaan nin mujrimuhu ah. ah nin mujrima oo aad u fasaad badan waa ninka yidhi maalin maalmaha ka ah, faalan dhiganayo qur-aankaana ku faashana hmm. aayadda ii soo fiiraa ah, kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aanka saas u kala roga bal aayadda soo baxda markaasa waxa usoo baxay u yidhi wastaftaxuu wakhaaba kulu jabbaarin xaniif ah, wastaftaxuu wakhaaba kulu jabbaarin xaniif markaasuu inta saas u qabto kitaabkii googooyey qur-aanka cadda marjar ah, markaasuu yidhi atuciddu kula jabbaarin xaniif wahaa ana aljabbaaru alxaniif idaa ji'ta rabbaka yowma alxashr faqul mazaqani lweliid ma waxaad u goodinaydaa jabbaar kasta oo dadka qasba anaana ah jabbaarka dadka qasba ah. waa anigaas ku jarjaraya waa madaxda muslimiinta ninkii muslimiinta madaxda u ahaa wey ninkaan ah. waa anigaas ku googooyaye bal maalinkaad hadda hor tagto waxaad tiraa welida ugoogooy anigaas ninku ammaana shaacirkaan marka shaacir xoogaa loo dhiibay inu ya iska muuqan ah. markaas wuxuu le ra'aytumid ilaa boqor mogta wax ammaana ma waayo xoogaa lacagu haya marka doqon iska ammaano weyma marka sheikaynu u dhihi jiray shaacirkii kadaabkaha wuxuu yidhi u dhihi jiray ale kaasoo kale mogta ninka ammaanay mubaarak ku tilmaam ka war ra'aytu waan arkay yidhi alwaliida waliidkaasoo ibn alyaziida fiiri alwaliid iyo alyaiid labadiiba ala la gesha sooma mubaarakan xaal la barakeeyo yidhi shadiidan xaaluu ku adag yahay yidhi biacbaa'i lkhilaafati khilaafadii muslimiinta culaysyaalkeedii kaahilu deegtiisa culays uu dareemaayo mas-uuliyadda uu muslimiinta u hayo xilka sugaayo diinki inuu ilaaliyo nafti inuu ilaaliyo maalki inuu ilaaliyo cirdiga inu maxaa hawl utaaliyo hawshaas isagoo culays ka dareemaya aan ah, arkay ku yii maxaa culays dareema in kitaabka gogoynaa ah, culays dareemay waa nin irman waraabsi meesha ufadhiya marka ashaas waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan alzaaidaha la yidhahdaa zaaida la yidhahda ashaas asha kalena asliya la yidhaahdaa asliya ayaa la yidhaahdaa asha asliyadaha laba loo qaybiyaa marka waxa weeyaan mawsuula iyo mucarifa mawsuula waa taqni sifa ismul mudagasho wey soo ma jeedid waa mawsuula mucarifana waa isimka nakirada mid dagasho macrifo ka dhigta marka asha wax macrifeeda waa asha mucarifada labada kaleeta maahan waxa wax macrifeeda oo ah mawsuulada iyo zaa'idada labadaas ka saar walidalika saa jira culamada gal saddex iskaga qaybiyaan alzaa'ida almawsuula almucarifaat saasay u asha marka mucarifada ah xagga macnaahaan saddexa loo qaybiya marka ugu horeeya laba loo qaybina mid walba saddex loo sii qaybina asha mucarifada aha laba loo qaybiya ahdiya iyo jinsiya ahdi waa intii kugu dilay mutamimada waa xusuma mutamimada intii lagu qaatay wey marka labaa loo qaybiya asha mucarifada asalkeeda laba loo qaybiya maxay kala tahay ahdiya iyo jinsiya ahdiya hadii la cahdigu waa saddexdii ahdi dikriya shaygan waa la ogaaday xaligu ogaada awalaa la sheegtay Ah, kama arsalnaa ilaa fircawna rasuulan facasaa fircawn rasuula arasuuladan waa la yaqaan maxaa lagu gartay horaa loo soo sheegay fii zujaajatin dhalo ama qaruuradbe azujaajatu dhaladii marka azujaajadon dambe waa la fahma waa la yaqaan waxaa lagu bartay waxaa lagu bartay horaa loo soo sheegay cahdi dikriyaha la yidhahdaa cahdina waxaa la yidhahdaa cahdi oo waxa weeye dihni ah maskaxaanu kugu jiro qofka lala khidaabaya horay u garanaya id humaa fi lgaari id wakti humaa nabi maxamed sal اlahu alay slam iyo abubakrin fi lgaari ay ku jireen godkii jabalu thawb burta makaalkan ka xig ee lana jabalu thawb godka dhakada kaga yaalla godkaas markay ku jireen marka algaari de waa la fahmaa godka markay ku jireen iyo inuu yahay dikri inuu yahay cahdigu cahdi oo xuduuri ah xuduuri ah waaba taagan yahay hada arajul aa tii arajul hadduuba kula taaganya alyawma akmaltu lakum aayadda maantay soo degay sanadii tobnaad ee hijriyada xajatulwadaac maalintii jumcada ahayd ee carafa la taagnay alyawma maanta akmaltu lakum diinakum jinsiyaduna waa saddexdii istiqraaqiya ay listiqraaqi afraadi ljinsi al oo jinsiga afraaddiisoo dhan ku dhacayda waxaa lagu yaqaanaa leeda kullu ah ahaan naaib noqon karo waxaad leedahay wa khuliqa alinsaanu insaanku waa la abuuray alinsaan alinsaan hal fardi ka bixi maa fardi kastaa la abuuray daciifan xaalu yahay kullu ama ay ka noqon karto haddii kullu booska la dhigo ashanta laga saaro macnuhu saxuu kusoo baxa wa khuliqa waa la abuuray kullu insaanin sidiiyaa noqon macnuhu macnuhu saxdiiu noqon iyo waxa weeyaan liistiqraaqi sifaat biljinsi jinsiga sifaadiisoo dhan mid maashaynaysa oo waa maxay taas waxaa la idhaha kullu majaas ahaanay uga naa'ib noqotaa laakiin xaqiiq ahaan maaha waxaa la idhaha anta rajulu adiga ninoo dhan ayaa tahay cilman xagga cilmiga macnaha waxaa loola jeedaa ijtamaca fiika sifaatu rijaali maxmuuda ragga sifaadoodii kala duuneed xag dhexdaada isugu timi marka tan saddexaadna waxa la idhaha libayaani xaqiiqati اljinsi jinsiga xaqiiqadiisa midda caddaynayda libayaani xaqiiqati اljinsi sida miaal wajacalnaa waxaan ka abuurnay min alma xaqiiqat lma biyo xaqiiqadooda maahan biyo dhan in laga abuuray wax kasto mid kastoo magaciisa biyo lahaa yaa laga abuuray maluuq lagama abuurin biyaan badda ayaa noo sheegay dad laga abuuray biyo gaara laga xaqiiqada biyaa laga hadla xaqiiqatulma a laga abuuray shay walba shay walba marka sidaas ayay uqaybsantaa sidaas ayay uqaybsantaa baaba qismat اafcaali iqra akri baaba qismat اlafcaali afcaasha qaybintooda baabkooda bal akri ah, ila baabu imisan kusoo wadin waa in baaba la arkaa baabina waa noo soo socotaa insha allah baaba qismati afcaali iqra akri baaba qismati alafcaali afcaasha la qaybintooda baabkeeda bal akri horta wa in aradta haddaad doonto qismata alafcaali afcaasha la qaybinteeda liyanjeli inuu faydmo darteedna aada u doonto canka xaggaaga saddal ishkaale qarsoonaashada mirirkeeda ama qarsoonaashada maarteeda ama qarsoonaashada daxasheeda haddaad doonayd inuu kaa faydmo fahiya afcaashii talaau saddex weeye saddexdaasoo maal lahunna aysan u sugnaan raabicin mid afreeya maal lahunna saddexda uusan u sugnaan raabicin mid afreeya maadi wey ka bedelo wa ficlu mri amarka ficilkiisi weeye wlmudaaric mudaaric wey halkan wuxuu uga hadlayaa afcaasha qaybinteeda imisay uqaybsantaa wa in aradta haddaad doonayso qismat alafcaali afcaasha la qaybinteeda afcaasha in la qaybiyo haddaad doonayso ayuha saa'il yaa saa'ili can ilkalaami muntaimtiiy ku socotaa weli qofka i weydiinayo haddaad doonayda afcaasha qaybinta la qaybiyo daad rabto liyanjali inuu faydmo darteedna aad u doonaydo canka xaggaaga inuu ka faydmo sad ishkaali sadaa ay aheed fiiri sadau waana faacilka yanjali mogtahay u ay aheed markaasaa waxa weeyaan alifaa loo bedelay si loo fududay xoogaa sadau culaysaa ku jira mogtahay sadau sadaa laska yidhi sadaa iyo hadda sadau waa isku mid ma fudayd dartiisa alif loo bedelay sadaa kadibna hadda intiqaab sheegayna ka daba aliftiina waa la xadaysa del keliya meesha ku yaal alifka meesha ku qornada lakin laakinna sooma ilaa intiqaab saakina ka dambeeya liyanjali inuu faydmo daraaddeed canka xaggaaga sadal ishkaal sadiga waxaa la yidhahdaa wasaqda birta ku dhegta maar waan u aqaan kolleyba daxalna waan u aqaanaa ruujimana waan u aqaanaa maxaa kaloo la yidhahda midigna hadda garanaya Ah, mar haddaad garato marka soomaaligu tiradii ka batay adu iskaga fasiro adkaad garanaya sadden ishkaale qarsoonaashada marka mirirkeedu inuu kaa faydma haddaad doonaydo fahiya afcaashu alaaun waa saddex afcaal saddex ay uqaybsamtaa alaatadaasoo maa lahuna alaatada aysan usugnaan raabicin mid afreeya mid afreeya male maadi way ka bedel marka waa maadi maadi waxaa la dhahdaa kalimatun dallat calaa xadain mada wanqada sharxuna waa kuu dhigaya kelimatu dalad calaa xadai waa kelimad dhacda kutusayda qaala waa yidhi kharaja waa baxay dakala waa soo galay qadima waa yimid saafara waa safray kelimatun dalad calaa xadain waa kelimad dhacda kutusta madaa wanqada dhacdadaasoo dhammaatoo tagtay maadi waa kaas weey maadi waa kaas wa ficlu mri wey iclu mr ficlu amarkuna waa kelimatun dalad calaa dalabi xadain waa kelimad khusuusta xadad in la dalbayo xadadkoo fi lmustaqbali ahaa kalimatun dalad calaa dalabi xadain xadata la dalba ukruj udkul qum ijlis iqra uktub kalimatun dalad calaa dalabi xadain waa kelimad kutusayda in lagaa dalbaya dhacdo inaad samaydo fi lmustaqbali taasaa la idhahdaa wa qabila ya almuanasatu iyo wlmudaaric mudaaric mudaaricna maxaa la hahdaa kelimatun dalad calaa xadain yaxtamilu alxaala walistiqbaal waa kelimad ku dhacdo dhacdadaasoo aqbali karta xaalo hadeer ah iyo mustaqbal labadaba inay tahay waxaa leedahay yaquumu waa istaaga labay aqbali kartaa hadduuba kacawaahin qabayba iyo hadhowbu istaaga labadaba aqbali kartaa yaktubu waa qora labay aqbali kartaa qoraalka hadduuba wada qarab qarab qalinka hadduu ku haya iyo galabtuu ku dheh labada waa aqbali karta mar haddaan calaama la socon marka ficilka saddexdaas ayuu u qaybsamaa fa kullu maa lafdi dhammaantiis fa kullu maa lafdi dhammaantiis yasluxu uu suubado fiihi lafdiga dhexdiisa amsi lafdi kasta oo amsi ay u suubato fa innahu lafdigaasu maadin maadi weeye maadigaasoo bigayri labsin dheh la-aan ah adoon shaki ku jirin fakullu maa lafdi dhammaantiis lafdigaasoo yasluxu fakullu maa lafdi dhammaantiis ama lafdigii dhammaantiis mawsuulaya markaynadu arabta ka dhig fakullu maa lafdi dhammaantiis lafdigaasoo yasluxu uu suubado fiihi lafdiga dhexdiisa amsi fa innahu lafdigaasu maadin maadi weeye maadigaasoo bikayri lafsin dheeh la-aan ahaaday ficil saddex u qaybsamaa maadi iyo amar iyo mudaaric mid walba calaamad waa in loo sheega maadigii ku bilaabay wuxuu ku yidhi lafdi kasta oo amsi amsi maxaa la idhahdaa alyawm اladii qabla yawmika aladii kunta fiihi maalinkan aad joogto maalinkii ka horreeya la ydhaha amsi lafdigii kastooo macnahaan marka amsi lagu daba suubanaanayo maadiya la yidhahda kharaja wuu baxay amsi shal baxay dakala wuu soo galay amsi qadima safarkii ka soo galay amsi saafara wuu safray amsi naama waa sixday amsi maata wuu dhintay amsi shalayuu dhintay lafdi kastoo marka amsi lagu daro macnuu sax noqonaho ficil ah maadi wey saasuu ku yidhi waxay yidhahdeen laakiin culummada xadkan uu u sheegay laysa jaamican walaa maanica laysa jaamican walaa maanica maxaana la rabay tacriifka xadka inuu noqdo jaamican liafraadi اlmaxduudi maanican lidukhuuli gayrihi fiihi marka laysa jaamican walaa maanican laysa horta jaamican jaamic ma ahan oo maadi aan amsi u suubanaa jira waa goorma idaa hariy adaatu shardi o dhan hadday gasho ah, idaa jaaa markuu yimaado zaydun dhe idaa jaaa zaydun zayd markuu yimaado amsi berri yimaado ma dhigato ah, amsi shalay yimaado idaa jaaa zaydun zayd markuu yimaado amsi shalayna yimaado miyay isqaba kartaa ma isqaba karto ah, adaatu shardi hadday ka hormarto ficil maadi mustaqbalu noqona idan marka calaamadii calaamadan waxaa rabaa shayga la xadaynayo dhan inuu soo galo o walaysa maanican maanicna maahano amsida mudaarica usuubakar mararka galo waxaa leedahay lam yaqum zaydun ams lam yusaafir caliyun ams lam yusaafir ma safrin caliyun ninkii cali ahaa amsi shalay ma safrino waa baaqday fiiri fiiri waana mudaaric soo maha mudaaric ilaa lam hadday ka hor marto ama lamaa muxuu noqon jiray macnihiisu maadi soo maaha marka haye waxaa soo galay marka oo taxriirkii ku rumaba waxaan maadi ahayn idan marka xadkaanu ma ahan jaamic maanic marka calaamadaha ugu fiican oo lagu oqoonsan karo xataa waxaa kamid a ah casaa iyo laysa iyo ah, casaa wuxuu mudan yahay ansi ma qaban karto casaa oo kale haddee maba la qabadsii karaba casaa oo kale meelna kama qaban karto bicasa lafdi casa oo kale iyo layse oo kale laysa zaydun zayd ma ahan caaliman amsi shala caalim ma ahayn maanta miyuu noqon xalay kuusoo dheermaray wad cilmigu ma isqaban karaba marka layse iyo casa oo kale maba geli karto fiiri waana ficil maadi marka calaamadaha ugu fiican ee lagu tamyiisiyo ficil maadi waa maxay waa taas soo martay oo ah taau faacil iyo taau tamiis asaakina labadaas ugu fiican waxyaalaha ugu fiican wey sababtaa fiiri taaulfaacil ficlaysan gelayn male ah, laysa xataa gelayn lastu anfusu anagi soo marnay ah, lastu calaykum biwakiili casaa waa geli xataa fahal casaytum waa taasaa ta'da oo faacilkaa ta'daasa ugu fiican iyo ta'u tacniif laysad oo kaleeto ah, casad hindu hindu waxay mudan tahay an tuflixa marka waxaa ugu fiican waa labadaas in lagu lagu takriifiyo wa xukmuhu xukmu lmaadi ficilka maadiga xukunkiisa fatxu lakiiri fatxu lxarfi xarafkii la kordhigidiisa wey xarafka alakiiri dambeeya xarafkaasoo minhu maadiga ka mid a akiirkaasoo minhu maadiga ka mid a wadalika mihaalkiina ka qowlihim carabta hadalkay yidhaahdeen oo kale weeye saara waa socday assaa'iru kii soconayey wabaana waa soocmay canhu can dadkii uu ka soocmay amase canhu can iljeish wa xukmuhu xukmu lmaadiyi maadiga xukunkiisa fatxu lakiiri fatxu lxarfi xarafkii la kordhigidiisa weeye xarafka alakiiri oo dambeeya akiirkaasoo minhu ficilka maadigaa ka mid a halkan wuxuu kuugu sheegayaa ficilka maadigaa waa mabni horta waa mabni maxaa loo bineeyey la oo hadde waxa wa weeyaan afcaasha liana alasla lilafcaal albina afcaashaba asal waxa u ah in la bineeyo laakiin waxaa la isweydiinayaa marka wax la binayna asal waxaa sukuun in lagu bineeyo isagana fatxa lagu bineeya halgu leey ficil maadi waa in la bineeyaa waana in fatxa la saaro caaqirka oo laga lagu bineeya marka maxaa loogu bineeyey xarakada aaway sukuunkii waxaa la yidhi isimu shabahay waa limushaabahati alism alkuu ka shabahay wuxuu dhacaa sifo siluu dhacaa abaru dhacaa xaalu dhacaa ismu shubhay saasa xarakada loo saaray fatxa maxaa loo doortay waa likifatiha fudaydkii ka badan marka waxaa leedahay lima xurika laba su-aalooda ku jirta maa maadiga xaal loo xarakay baa lagu weydiinay maxaa leedahay limushaabahati alism ismu shubhay halkuu ka shabahay liwuquucihi صifatan wa silatan wa khabaran wa xaalan maxaa marka fatxada loo doorta le xarakade waa badan tahay waa likifatiha fudaydkii ka badanta leedahay culayska laga carara marka waa noocaas fadxadaas marka hadda waxaa isku mida sawaaun kaana daahiratan oo muqadara waxaa leedahay waa laga muujin karaa daraba kharaja kataba waana lagu qadari karaa ramaa cafaa alqaa marka haddii lagu yidhi fadxa lagu ah, binaynaa fadxada waxaa soo gelaya tii daahirada aheed iyo tii muqadarada aheed labadii waa soo gelaya tan labaad waxa weeyaan ficilka wasnigu rab ha ahaado ulaai ha ahdo sida daraba rama rubaaci ha ahdo sida callama waala khumaasi ha ahaado sida tacallama tawaala sudaasi ha ahdo sida istakraja istalqaa waa isku mid wasnku raba ha ku yimaado ficil maadi sawaan kaana ulaaiyan aw rubaaciyan aw khumaasiyan aw sudaasiyan wasinku raba ha ku yimaadee fadxa lagu binaynaa fadxadaasna waxa weeyan sawaan kaana daahiratan aw muqadara ama ha ka muuqato ama lagu qadaro waa isku mid labada waa imaan karta laakiin maraakista aan fadxa lagu binayna oo waakin laba goor damiiru rafca mutaxariga hadduu la xariirsado damiiru rafca xaa loola jeeda horta damiiru rafca waxa loola jeeda damiir fii maxal rafci yaal damiir marka fii maxal rafci yaalo ficil la xiriirsan kara waa laba mid inuu yahay faacil inuu maa faacil bis ah, damiiru rafca marka lagu leeyahay ficilna laga hadlaa damiiru rafcaha ficil la xiriirsana ama waa faacilkii ama waa naay faacilkii damiiru rafca mutaxariga waa saddex bis damiiru rafca mutaxariga taa u faacil iyo naa faaciliye iyo nuun niswa waa saddexda bis darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna intaas waa hal mida waa maxay waa ta faacil waa ta faacila ta faacila way intaasu haye nuun naa faaciliyana waa darabnaa bis waaba halkaas midkaan darabnaa qulnaa akalnaa samicnaa wey o nuun nisbana darabna dumarkii maqnaayaa garaacay wey darabna darabna calimna kharajna nuun nisb waa saddexdaas damiiru rafca mutaxariga haddii marka damiiru rafca mutaxariga la xidhiidhsado ficilka maadiga aakhirkiisa sukuuna lagu binaynaa darabna aad leedahay qulna aad leedahay katabna qara'na sukuuna la saara aakhirka maxaa dhacay likarahati tawaali arbaci mutaxarikaati fima huwa kalkelimati waaxid ficil iyo faacil hal kelimay ka dhigayi waxaa la diida marka afar xarako in xaraka israacaan wax hal kelima lamida darabatu fiiri culayskeeda yaaba ku dhawaaqi kara haddaad tidhahdaa fadxa saar darabatu culayskaleay noqonay mar kalena waa ka baxaa fadxada waa goorma waaljamaca markii la xidhiidsato darabuu aamanuu kafaruu qaaluu samicuu katabuu damaa la saaraa maxaa loo saaray limunaasabati اlwaaw waawljamacad wawda hadee dama u munaasiba lianna damata uktu lwaaw so maaha marka laakiin waxaa la yidhi marka waawljamaca la xadiisata maxaa lagu bineeyaa aakirka la saaraa damo soo maahan maxay tahay ishtaruu biaayaati illahi taman qalina dacow hunaalika subuura dacow hadda wow jamaco wey dacow maxaa ka horreeyana fatxo ishtarow ishtarow wowda maxaa ka horreyda fatxo haa keenay tacliila keenay ishtara u ay aheed ishtara u marka wowdan xarafkii ka horreeyay yadaasu ahaa ishtaraytu ir ficilka maada iyo u dambaydo ishtaraytu sooma jeed yadii mel ku jirto ishtara u ya-da ma saarna qaacidadii waa ku quntay taxaraka xarfu cilatin wanfatax maa qablahu waliba ficilatu alifa qaacidadaasaa ku dhacday ishtara yu yaalsoo dama ma saarna xarafka horeyso fatxa ma saarna yaadiyo alif loo bedelay waa reebantay soo maaha wawdii ka dambaydana waa reebantahay salsaqaa saakinaane labadooduna waa laba xarf cillo yaa darajo weyna laleeyahy labadood waa laba laba xarf cille waxaa darajo weyn wawda maxaa yidhi wawda waa kelimad keligeed keligeeday faacilta laakiin ya-dan alifka kasoo u soo gadoontay waa xarfu waa laamulkelima bis saasaa alifta lagu xadfay ishtarow biaayatillahi tamanan qaliila halkaasay kuugu timi o dacowna waa la mid daa wuu ay aheed daa wuu laba wow aheed wow waawljamaca iyo wowda laamulkelimada u dambeyda kelimada ayadana sidoo kalea la yidhi taxaraka xarfu cilatin xarf cila xarakaa saaranta waa wowda damadu saaranta wanfataxa maa qawlga xaraf ka horeyna fatxa saaran gulibat ilcilatu alifan haddii alif loo bedel alifkiina waa reebanya wowdi ka dambeda waa reebanta faltaqaa saakinaan sidii oo kalea la yidhi waxa la laba xarf cila ah, ka dhex dhacaye yaa darajo badan waxa darajo weyn wowda dambe hayna wowdaasu keligeeda kelimata waa faacay markaasaa la xaday dacaw hunaalika qubuurka waay wadalika mihaalkii ka qawlihim waa carabta hadalkay yidhaahdeen oo kale saara waa socday assaa'iru kii soconaayey waa socday wa waa soocmay canhu can iljeish ciidankiiu ka soocmay canhu meel iskaga cilaado <laughs> meel gaar hadda u caynowday ma jiro halkaasa iska joogeen waalatu tacriifi waalatu alwaawu lilistinaa aalatu mubtada marfuuq bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi aalatu mudaaf atacriifi mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratun daahiratun fii aakhirihi alkhabaru lmubtadayn maa qusida lafduhu fahuwa smun maanta waa lafdigaan u qasayna ayadaa noo ah khabarkii al maanta waa noo anaga ism alkhabaru mubtaday marfuucun bilmubtaday wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aakhiri manaca min duhuuriha ishtiqaalu maxali bisukuuni اxikaaye wاljumlatu min almubtaday oo ah waaalatu tacriifi iyo wakhabarihi oo al ah laa maxala lahaa min alicraabi lnahaa mustanafatun liannaha mustanafatun faman yurid alfaau faau lfasiixa لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أن آلة التعريف ال وأردت بيان كيفية التعريف بها فأقول لك فمن ألف فهو الفصيحة من اسم شرط ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waani jawaabuhu wa jazaauhu mabniyun calى sukuuni fii maxali rafcin mubtade mantaas waa mubtade aad u fiiri yurid ficlu shardi majzuumu biman wacalaamatu jasmu asukunu wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru wayacuudu calaa man tacriifa mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fii aakhirihi tacriifa mudaaf kibdin mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fii aakhirihi mubhamin صifatu kibdin وصفة المجrور مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkخرiه قال فعل ماaض مبني على الفتح في محل جسم بmن jawاaب شhر ملga k jسمsan وفاaعل ضمير مستر جواaزا تقدر هو يعuud على mن الكdب مقول qول قاaلda مقول qولkeedi wey منصوب علامة نصب فتحة مqdرة على آkر منع من dر اشتغل محل بسكون rwي والجملة من فعل شرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا ومنطع رابطكنا لبدا فاعل كرنت كدغو يريد فاعل كده يا قال فاعل كده والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب مقول القول المحدود وقال قوم الواو حرف عطف قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب قوم فاعل قال مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها معضوفة على جملة وآلة تعريف ال جملة اسمها دي مستأنفة كما نبغي halkaas ku cada marka tan waxaa tirahdaa waljumlatu min alficli walfaacil laa maxala laha min alcraab liannaha macduufatun cala jumlati wa aalatu tacriifi al inahaa ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib isma tarfacu lkhabara haa damiiru mutaصil mabniyun cala sukuni fi maxali nasbin ismu ina allaamu khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi waljumlatu min ina wasna wa khabariha fi maxali nasbin maquulu qowl qaaladaasay مقول قول فقط الفاء زائدة لتزيين اللفظ اسكن لفظiga lagu qurxinaa wax kale hadda meesha u taalo fa'daanu ma jirto زائدة لتزيين اللفظ ala yiraahdaa قد اسم فعل مضارع بمعنى تكفي آه مبني على سكون لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر جواسا تقدير هي تعود على اللام اسم فعل مضارع حتى كدغنا ساطات كلام jumlo culummada gobol kama sheegaan oo saasay uga gudbaan culummada gobolna jumlay ka sheegaanoo waxa weeyaan ismu ficilkaas iyo waxa weeyaan faacilkiisa waxay yidhahdaan waljumlatu min ismi اlficli wa faacilihi fii maxali nasbin xaalun min allaami oo laamta ka xaaleeya laakiin sheikayna noo raba innaga jumlo ismu ficil iyo faacilkiisa jumlo ma lahu dhihi jiri saasuuna kaga tegi jiri id xarfu tacliilin بمعنى اللام إذ حرف التعليل بمعنى اللام مبني على سكون لا محل من الإعراب وحرف ما إذ أو ذرف زمان ما waa xarafan id cille wanaga nidhi aliu mubtadaun marfuuqan bibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi aliu mudaaf alwasl mudaafuley majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi mataa ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardin watani jawaabuhu jazaahu mabniyun cala sukuni fi maxali nasbin cala darfiyati zamaniya tudraj ficlu shardi majzuumun bimata wacalaamatu jasm asukunu wanaa'ibu lfaacili damiiru musatimu jawaasan taqdiruhu hiya tacuudu cala alalifi فعل ماض مبني على فتحة المقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل محل بسكون الهول في محل جسم بمتى جواب شرط والجملة من فعل شرط وجوابه في محل رفع خبر مبتدا الف اه رابطكنا waxa weeyaan رابطكنا waxaad ka dhigaydaa tutret iyo saqada mid ah saqada faacilkeedii wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaaz taqdiruhu wa yacuudu calaa alfi lwasli halkaasaad u celin labadaba halkaasaad u celinayn faacil markaasaa leedaha waljumlatu min ficli shardi wa jawaabihi fii maxali rafcin khabaru mubtada waraabidu baynahumaa huwa faacilu saqad amase naay faacil tutray labadaba waa loo celi halkaas marka aad joogto waljumlatu min almubtada'i marka iyo وخبره إلا ألف الوصل يا مبتدا wاljumlaة min almubtada'i wa khabarihi fii maxali jarin bilaami tacliil muqadara laamu tacliil muqadara oo iddaanu tusaydaa loo soo qadara sabkun bilaa saabikiina waa lagu samaynaa markaasaa leedahay wataqdiiru waxaa la leeyahay lisuquuطihaa waqta darsi اkalaam marka wاljumlaة min almubtada'i wa khabarihi fii maxali jari bilaami majruura bilaami maxduufa khalaas intaasaa la iska leeyay bilaami almaxduufa almadluuli calayha biid waxaa laysku tusay idaasaa tusayda marka sabkun bilaa saabkeena ta la dhalaaliyo aa leeyahay lisuquutiha meseraa laga dhalaalina alaabdii wax lagu dhalaali jiray meesha ma taalo baaba qismati afcaali baaba mafcuulun lificlin maxduufin taqdiiruhu iqra اقرأ فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بابا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره بابا مضاف قسمة مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره قسمة مضاف على أفعال مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل لا محل له من الإعراب لأنها مستأنفة وإن أردت أول للاستئناف إن حرف شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل شرط وثاني جواب وجزاء أردت ficlu maadi mabniyun cala sukuuni litiaalihi bidamiiri rafci mutaxarik fii maxali jasmin bin ficlu shardi wa taau damiirun mutasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil qismata mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fii aakhirihi qismata mudaaf alf cali mudaaf ilay majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi liyanjli hurdada ka ka liyanjli allaam laamukeey yanjli ficlu mudaaric mansuubun مطمرة جواسا بعد اللامكي جواس ما هين آه جواسا بعد اللامكي وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون ضرورة استقامة الوزن على ليه آه وزنiga jabe hadii laga muujiyo ee laanta moogta yaada fatxada caadiga looga muujin jiray liyan keliya wala dhigi kara carabiga laakiin waa lagu qadaraa iraabtana kitaabkaa kuu dhiga midan weliba laakiin meelo badan uusan kuu dhigayn inay ku jireen un ku xisaabtan dad sii dayday oo is leedahay kitaabkii kuugu taas so uma jeedin anka an xarfu jarin walkaafu damiiru mutasil mabniin cala alfatxi fii maxalli jarin aljaru walmajhuur mutacaliq biyanjeli sadaa faacil yanjeli marfuuc wa calaamatu raci damatun ظaahiratun cala alhamsati اlmunqalibati alifan litakfiifiha lah لتخفيف الله آه. همسة لغا موجينة سدأو أي إيه وعلامة رفع ضمة ظاهرة على الهمسة المنقلبة ألفا للتخفيف آه. المحذوفة الالتقاء الساكنين الالتقاء والسيحة فيه واي سد مضاف الاشكال مضاف اليه مجرور وعلامه الجر كسره ظاهره في اخره hudada ka kac waxaa leeda waljumlatu min alficl oo ah yanjeli iyo walfaacil oo sadaa في تأويل مsdr مجrورة bاlhاm وتقديr للجrاء sd اشكاaل عنك waxa weyaa hmز soo meeha شaن xرف xرفu msdr ma jirto horta شaن yaa yaqaan شaن hay man an anna ma low key شhantaas wey meeshaan ku aragna msdran ka dhalaalayna hurdo kugu dhaaf markaasaa leedahay wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi tawiili masderi majruuraة bilaam laamtan laamkeeda waa xadgudaf wataqdiiru linjilaa'i sadal ishkaali canka masderkaasaad soo dhalagoatay odayo lagu jiray jaar majhuurka oo linjilaaina halkaa lagu tacalujina aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun biara aratadaad ku taalujinad aratadaad ku tacalujinayda halkaasa la aadayda fahiya alfaa raabidaة liljawaab in shardiyaan marayna jawaabkeeda weli ma haynaba raabidatun liljawaab hiya damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin cala alfatxi fi maxali rafcin ثلاث خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا وخبره في محل جزم بان جواب شرط والجمله من فعل الشرط وجوابه لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفه ما لهن ما نافيه لهن الله حرف جر هن ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر في محل جر وعكلا احراك لا جبت لهن الا كلا قاضو لهن الله حرف جر ولا ضمير متصل مبني على ضمير في محل جر ونون عام جمع النسوة قولي لك الجار والمجرور mutacalliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inu كائن خبر مقدم مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره رابعا مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا المتأخر وخبره المتقدم في محل رفع صفة ثلاثة رابط كنا والرابط بينما الضمير المجرور باللام باللام ماض بدل من ثلاثة وبدل البعض من الكل وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء ساكنين منع من ظهور الثقل ماض ورفع صنفة maxay ahayd maadiyun markay maadiyin noqotay usukilat damatu cala alya damadii culaysaa laga dareema damadiyaa la xadfay maadiyun soo tanwiin ma saarna laguma dhihin tanwiintiyaa la xadfay damadiyaa la xadfay ilaa tanwiinta iyo waa kala duwan yihiin iyo damadu damadu waa xarakada tanwiintuna waa nuunu zaa'idatu saakina waa nuunta dhawaaqayda maadiyun soo nuun ka dhawaaqi maydo reebano waa nuunkaasaa la yidhahdaa tanwiin marka damadii markii la xadfay iltiqaa saakinayna dhacay yuu ka dhex dhacay nuunkii reebana oo tanwiinta ahaa iyo yadiyo reebana khalaas haddee iltiqaa saakinaynku maanta yuu ka dhex dhacay xaraf صaxiixa oo nuun ah iyo xarfu cillo oo yaa ah. fa xadfu xarfu اcilati owla waqiila waajib waaba waajib al markaasoo kale cillaha la xadfa tanwiintii lama xadfine waxaa la xadfay yadi yadi markii la xadfay tanwiintu meeshii ugu dhaway iska degay keliya mama degtee yadi markii la gooyey yaa ku xiga daadki yaa ku xiga ayada ag degta tanwiintu maadin waa tan dul saaran meel ma aadin ayadi waa taagan marka waxaad tidhaahdaa maadin badlu min alaa wabadl bacdi min اkul wabadl marfuuci marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun muqadaraة calى lyaa maxduufati liltiqaaءi saakiniin manac min duhurihaa ahiqal wa ficlu amri alwaaw xarf caطfin ficlu macduufun calaa على ماض والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فعل مضاف الأمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والمضارع الواو حرف عطف المضارع معطوف على ماض والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لكن ايش اشكالها جري بدل in waxa weeyaan damiir waxa weyan bedelka la geliyo oo u laabayda mubdal haddana damiir meesha ma yaallo alaaثa mubdal ah waxa weeyaan maadin wa ficlu اmri wlmudaaricna waa bedelki waa damiirkii waa laga kaaftama maanta waa listifaa'i lcadadi haddii mubdal minhu aan laga kala tegina la wada sheego looma baahno marka lagu leeyaha damiira loo baahan yahay waa markaan mubdal la wada sheegin qayb inta laga sheegay laga tago hadda saddexdiiba waa sheegay waa maadi iyo mudaaric ficl haa harayba mubdal minhugi dhan ba halkaana lagu firiyey khalaas markaasoo kale looma baahna wallahu subxaana wa tacala allah sal allahu waslm wbaarak calaa nabiyina mxamed